بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم لا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaan kusoo jiray kitaab alfaraa'id wuxuu uhi mualifku raximah اllahu tacaala walow fuqiduu hadii la waayo dhaxlayaashii rag iyo dumarba faaslu kulluhum dhammaantood hadii la waayo faaslu lmadhabi madhabka asalkiisu waxaa weeye annahu shaniye laa yuwarau inaanan dhaxalsiinaynin daw larxaami kuwii raximka u saaxiibka ahaa ama sokeeyaha u saaxiibka ahaa walaa yuraddu inaan lagu celinaynin hantidii soo hadhay calaa ahli lfardi kuwii faradka u saaxiibka ahaa bal iskaba dhaafe almaalu hantigii libeyt lmaali baytumaalkii muslimiinta ayuu u sugnaaday wa aftaa waxay fadwoodeen almutaakhiruuna kuwii dembeeyey oo asxaabtii imaamu shaafici ka mid ah idaa lam yantadim haddii uusan toosin mru bayt baytu baytumaalkii muslimiinta arrinkiisu hadduuna toosnayn biraddi in lagu celinayo hantidii calaa ahli اlfardi kuwii faradka u saaxiibka ahaa hayra الزawjayni oo labadii isqabay aan ahayn maa shay in lagu celinayo fadala ka soo hadhay can furuudihim furuudii dhaxlayaasha ka soo hadhay biاnnisbati say u kala lahaayeen oo faradkoodii hore say u kala lahaayeenna loogu celin doono waayahay fain lam yakuunuu haddaysan jirin asxaabu furuud surifa xoolihii waxaa loo sarfin doonaa ilaa dawi larxaami kuwii sukeeyaha u saaxiibka ahaa wahum dawilarxaamkaasi waxaa weeye man qolo weeye siwa almadkuuriina kuwii lasoo xusay ka soo hadhay oo min alaqaaribi sokeeye ah wa hum ayaguna casharatu asnaafin waa toban nooc ummi hooyada aabbaheed wa kullu jaddin iyo awow walba wa jaddatin iyo ayay walba awowgaas iyo ayaydaasoo saaqitayni dhacayoo dhaxalka waxba ku lahayn wa wlaadulbanaati gabdhihii uu dhalay meydku caruurta ay dhaleen ama ubadka ay dhaleen wa banaatulkhwati meydka walaaladii hablaha ay dhaleen meydka walaaladiisa ragga ah hablaha ay dhaleen wa wlaadu lakhawaati hablaha ay meydka walaalaha yihiin ubadka ay dhaleen wa banu lkhwati lilum maydka walaaladiisa xag hooyo inamada ay dhaleen lil um iyo adeerkii maydka ay aabbihii xag hooyo ka walaalaha ahaayeen wa banaatulacmaami maydka adeeradii hablaha ay dhaleen waalcammaatu iyo eedooyinkii waalakhwaalu iyo abtiyaashii waalkhaalaatu iyo habaryarihii iyo waalmudluuna kuwii kusoo dhawaanayay bihim kuwa aan soo sheegnay ee tobanka ah horay waxaan usoo xusnay dhexlayaasha ragga ah ee laisku waafaqsan yahay dhexalkooda waxaan soo tilmaanay inay yihiin toban markii lasoo koobo markii la bastiyo calaa ariiqati lbastina ay shan iyo toban noqonayaan waxaa kaloo aan soo tilmaanay dumarka dhexlayaasha ee laisku waafaqsan yahay dhaxalkooda alwaarihaatu min annisaa inay markii lasoo koobo ay noqonayaan toddobo markii la bastiyo la faahfaahyana ay toban noqonayaan adaba mualifkanku wuxuu ku tilmaamayaa haddii dhaxlayaashii oo idin la waayo si ay u dhannaayeen rag iyo dumarba maydkan wax dhaxlo ah ma leh rag iyo dumarba marka mas'aladan khilaaf baa ku jira madhabka laakiin mualifku wuxuu tilmaamay aslu lmadhab aslu lmadhab markuu leeyahay waa madhabka asalkiisii waa qowlkuu ku tegay imaamu shaafici raximahu llahu tacaala iyo asxaabtiisii mutaqadimiinta ahaa ee horeeyey wixii afar boqol sanadihii hijriyada ama qarnigii afraad wixii ka horreeyey ayaa ku tegay qowlkaas badankood waxay ku tageen in eh, hantidaas aan la dhaxal siinaynin dawul arxaam sokeeyaha aan dhaxlaha ahayn way noo imaan doonaa iyagoo faahfaahsan waa toban mualifka xagga dambe u ka sheegi doonaa sida abtigii iyo habaryartii iyo kuwa hadday joogaan inaysan hantidaa qaadanaynin sidoo kale inaan hantidaa lagu celinaynin ahlulfard ahlulfaradku waa maxay waa dadkii waxa weeye farad ku dhaxlay faradkoodii wixii ka soo hadhay hadday ahlu farad joogaan faradkoodii wixii ka soo hadhay inaan ayaga dib loogu celinayn maalan meydkii wuu dhintay wax dhaxlayeen wuxuu ka tegay inan qura inantaa nis bay leedahay nis ayay leedahay waayahay niskii kale ee soo hadhay qowlkan wuxuu leeyahay inantii dib loogu celin maaye waxa weeyaan hantidaas waxaa la geynayaa baytulmaalka muslimiinta inantu niskeeda bay qaadanaysaa laakiin niskaa soo hadhay dib iyada lagu celin maayo waayahay sidaas ayaa aslulmadhab ah waxaana loo daliishaday masaladaa hore ah inaan dawul arxaamka dhaxalka waxba ayna ku lahayn gebi ahaanba sinaba ayna wax ku dhexlayn xadiidkii nabigu yihi salى اllahu alayhi wasalam in allaha acطىa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaariثin ilaahay wuxuu siiyey mid walba oo xaq leh xaqiisa haddaba qof dhaxlo ah waxba looma dardaarmi karo xadiidkaas waa xadiid saxiix ah waxaana laga qaatay xadiidkaas wajudalalihiisu waxaa weeye maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu qur-aanka ku sheegin waxa weeye dawul arxaam oon qur-aankaba lagu xusinayn dhaxalka wax ku leeyihiin dee waxa weeye nabigana noo tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam in ilaahay cid walba oo xaq leh xaqeedii uu siiyey taa macnaheedu waxa weeye dawul arxaam dhaxalka waxba kuma leh maxaa yeele hadday dhaxalka wax ku lahaan lahaayeen ilahay baa qur-aanka inoogu sheegi lahaa qowlkaas ayuu ku tegay imaamu shaafici iyo imaam maalik asxaabta shaafici mutaqadimiinta ee khilaafay waxaa ka mid ah musani iyo ibnu surayj oo waxay dhaheen way dhaxlayaan waxa weeye dawl arxaamku waxaana madhabkaa ku tegay abu xaniifa iyo imaam axmed wuuna noo imaan doonaa qowlkaas inay mutaahiriinta shaaficiyadu ay doorteen in dawl arxaamku ay dhexlayaan haddii la waayo waraso kale waxaa kaloo ay usoo daliishadeen markay leeyihiin ahlulfardi lagu celin maayo wixii ka soo hadhay ee baytulmaalka muslimiinta la dhigaya hantigaas maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi markuu labadii hablood sheegayay falahuma اhuluthaani mima tarak falahuma اthuluthaani mima tarak yacni halkaa waxaa laga qaatay inay hablihii labada ahaa iyo wixii ka badnaa ay uluain wixii ka soo hadhay ma siinin marka raddiguna wuxuu keenayaa in hantidao dhan ay qaataan oo intii soo hadhayna dib ayaga lagu celinayo haddaba waxay dhaheen baytulmaalka muslimiinta ayaa hantidii la dhigayaa ama baytulmaalka muslimiinta arrinkiisu ha toosnaado oo macnaheedu waxa wey markaan len arrinkiisa ha toosnaado imaam caadilah ayaa maamulaya oo wujuuhdii masaalixda muslimiinta ee talagalay ayuu ku bixinaya hantidaas sidii sharciga ahayd buu u maamulayaa ee hantidii yani meel xaqeedaan ahayn ma marinayo ama yuusan baytulmaalkii muslimiinta toosnaanin laba jeeraba waxa weeye hantidaas laguma celinayay dhaheen waa dawul arxaamkii iyo ahlufaradkii laakiin taa macnaheedu waxaa weeye qaadi loo dhiibayaa baytulmaalka muslimiinta hadduu khariban yahay oo si dulmi ah iyo jawra ah lagu maamulayo qof qaadiya ah hadduu jiro beledka oo cadaalad ku shaqaynaya asagaa loo dhiibayaa oo leeyahay masaalixda muslimiinta ku bixi hantidaas haddii qaadi uusan jirinna qofkaa markaa hantida gacanta ku haya ayaa masaalixda muslimiinta ku bixinaya wey qawlkaas wey aslulmadhab wuxuu yihi mualifku waa afta lmutaahiruun shaaficiyadii dambe ee mutaakhiriinta ahaa waa man bacda alarbacmiya afartii boqol ee sano wixii ka dambeeyey weeyaane waxay fatwoodeen hadduusan arinka baytulmaalku toosnayn oo imaamka maamulay uusan ahayn nin caadil ah marka ayada ah hantigii waxaa lagu celinayaa ahlufardiga ahlu fardigaa lagu celinayaa haddii wax ka soo hadheen ahlufardi hadday jiraan oy wax ka soo hadheen ayagiibaa dib loogu celinayaa maxaa yeelay xoolahan laba mid inaan ku bixinno weeye imaa baytulmaalka wa ima ahlufardka haddii baytulmaalkii uu socon waayey oy suuroo weyday in lagu bixiyo dee ahlufaradkii dib ha loogu celiyo oo tusaale ahaan meydkiibaa dhintay wuxuu ka tegey inan ayuu ka tegey inantaas xoolihii nisna far danbay ku dhaxlaysaa niskii kalena raddan waa lagu celinaya wahaakada saddex hablood buu ka tegey saddexdaa hablood waxa weeye uluaan bay qaadanayaan ulukii soo haray dib baa loogu celinayaa oo raddan ayagaa dib loogu celinaya way kala qaybsanaya si siban bay uqaybsanayaan ama haddaan si kale udhignaba xoolahoo idil si isleeg ayay u qaybsanayaan wahaa kada marka waxay dhaheen ahlulfardigii aan zawjeynka ahayn zawjeynka ayagu ma soo gelayaan dadka ahlufardiga lagu celinaya raddiga lagu celinaya waxaa weeye waa wixii zawjeyn ka soo hadhay maxay ayago qaraabo ma ah zawjeynku qaraabadii ma soo gele gelayaan waa kale ehlufaradka ahaa sida bintadii iyo bintulibnigii iyo ukhtadii shaqiiqada ahayd alukhtu liab alum aljadda asaxiixa alukhtu lium akh lium kuwaasaa lagu celinaya asxaabu furuudkaas ayaa lagu celinaya waa sideed wixii ka soo hadhay furuudooda ayaa mid kasta intii uu faradka ka qaatay ayaa dib lagu celinayaa waayahay haddaba haddii asxaabuulfuruud ayna jirin maxaan samaynaynaa waxay dhahay asxaabulfuruud haddayna jirin oy dawul arxaam jiraan dad sukeeya oo dhaxalka aan soo gelaynin kuwaasaan siinaynaa kuwa ayaan siinaynaa haddaba dawul arxaamku waa sukeeye aan waari ahayn waa sukeeye aan waari ahayn marka mualifka ayaa noo tilmaamay dawul arxaamkii wuxuu yidhi waa wixii ka soo hadhay intii aan soo xusnay ee dhaxalka soo gelaysay shan iyo tobankii ragga ahaa bilbasti iyo tobankii dumarka ahaa shan iyo labaatanka wixii ka soo hadhay ayaa noqonaya dhawl arxaam oo waa imise haddaba waa toban ko iyo tobanna waa la dhahaa mualifku hadda labo isku qabtay oo labadaa u horeeya ayuu mid iskaga dhigayaa culamada qaarna labadaasi kala qaadayaan ko iyo toban bay noqon walaa mushaaxa fi isilaax haddaba waxaan dhihi karnaa dhawl arxam markaan tacriifinayno kullu qaraabatin laysuu asxaaba furuudin walaa casabaat waa qaraabo walba oo asxaabu furuudna aan ahayn ahlu faradna aan ahayn ahlu casabana aan ahayn waayahay dawal arxaamka si guud waxaa lagu qaybiyaa afar qaybood afar qaybood baa loo qaybiyaa man yantasib ila lmayit qaar mayidka ku abtirsada waa sida awlaad lbanaat awlaad albanaat hablaha uu meydku dhalay caruurtooda awlaadu lbanaat iyo awlaadu banaati libn kuwa waxa weeye meydkay ku abtirsadaan kuwa labaadna waxaa weeye man yantasibu ilayhim اlmayit qaar uu meydku ku abtirsada iyagaba meydkaa ku abtirsada waxa weeye sida awow kasta iyo ayay kasta oon dhaxalka waxba kulahayn kullu jadin wajadatin saakidayn halkuu mualif kuleeyahay weeye sida tusaalhiis waxa weeye um abilum iyo umu abulum abulum meydka hooyadii waxa weeye aabbihii dhalay maydka hooyadii aabbihii dhalay waa awowgaaga xag hooyo awowgaaga xag hooyo daxalka ma soo gelayo marka kaasina waxa weeye maydkii oo ku abtirsanaya iyo kuwo ku abtirsanaya ilaa waaliday almayit mayidka labadiisa waalid waa sida awlaad lakhawaat awlaaddii ay dhaleen hablaha ay maydka walaalaha yihiin iyo banaat اlkhwa kuwa afraadna waxaa weeye man yantasibuuna ilaa jaddi lmayit qaar ku abtirsada mayidka awowgi mayidka awowgi oo waa kuwa kuwaasi waa acmaamti adeeradii iyo eedooyinkii iyo abtiyaashii iyo habaryarihii ama mayidka awowgiibu ku abtirsanayaan ama ayeydiibu ku abtirsanayaan waayahay wuxuu ihi mualifka haddaba markuu noo tilmaamayey ah, dhawl arxaam markuu noo tilmaamayey wuxuu yidhi wahum casharatu asnaaf waa toban sinfi buu yidhi abulum kan koobaad waxaa weeye maydka hooyadii aabbaha dhale waa awowgaaga xag hooyo hooyada aabbaheed wey iyo wa kullu jaddin wa jaddatin saaqitayn labadaa isku mid baad ka soo qaadaysaa awow kasta iyo ayay kasta oo dhaxalka waxba aan ku lahayn oo dhacaya maxaa ka mid ah awowga dhacaya weeye abu abil um waxa weeye hooyada aabbaheed aabbihii dhalay kaasi dhaxalkii waxba kuma leh wa ummu abil um taasina waa ayaydii dha yani dhacaysa ee dhaxalka waxba aan ku lahayn hooyada aabbaheed aabbaha hooyadii ama awowgaaga xag hooyo hooyadii dhashay eedna dhaxalka waxba kuma leh waa jadda saaqid labadaa isku mid ka soo qaad wa wlaadu lbanaat kuwa labaadi waxa weeye hablihii maydka uu dhalay caruurtooda lab iyo dhadig waxay yihiinba waayahay waxaa kaloo la mid ah inankaaga inantiisa inantay dhashay waa inanta aad u tahay awow labaad oo inankaaga inantiisa inantay sii dhashay wey ayadna waxaa weeye waa dawl arxaam waa banaatu اlkhwa maydka walaaladii hablaha ay dhaleen waa banaatu likhwa waa hablihii waxaa weeye ay dhaleen maydka walaaladii ama walaalada ha ahaadaan liabaweyn ama liab ama lium waa isku sidoo kale awlaad اlakhawaat maydka walaaladiis oo hablo ah awlaad ay dhaleen yacni hablaha maydka la walaalaha ah awlaaday dhaleen rag iyo dumarba inama iyo inamaba waa isku mid ayago waxba kuma leh wiilal gabdhaba wa banu lkhwa lilum maydka walaaladiisa xag hooyo inamada ay dhaleen mualifka inamaday dhaleen buu ku yidhi waa un min baabi awla mid kale waxay soo gelayaan halkii mualifku yihi wa banaat lkhwa wاlcamu lilum maydka yani adeerkii ay aabbihii xag hooyo ka walaalaha yihiin wa banaat lacmaam iyo hablaha ay ilma adeerada yihiin maydka adeeradii ayaa dhalay hablahaas kuwaana dhaxalkii ma soo gelayaan walcamaat eedooyinkii walakhwaal abtiyaashii walkhaalaat iyo habaryarihii walmuduruuna bihim inta aan soo tilmaanay wixii kusoo dhawaanaya ee macnaha xagga nasabka kaga soo dhawaanaya intaaba waxay noqonayaan dhawl arxaam dhawl arxaamka markaan ogaanay waxay yihiin qaabkee bay u dhexlayaan qaabkee ayay dhaxalkii usoo gelayaan laba qowl baa ku jira ama laba madhab baa jira madhabu ahli tanziil wa madhabu ahli اlqaraaba labadaa madhab baa jira madhabu ahli tanziil waa madhabka muctamadka ah ee mashhuurka ah madhabu ahli اlqaraabana waa madhab mahjuur ah oon lagu camal falin madhabu ahli lqaraaba macnihiisa waxaa weeye in la dhaxalsiinayo dawul arxaamkan say maydka ugu soo kala dhow yihiin sida casabaadka oo kale loo dhaxal siinayo alaqrab falaqrab midba midku ka sokeeya ayaa dhaxalkii oo dhan la siinayaa kuwii uu ka sokeeyana asagaa u diidaya dhaxalkii madhab ahli tanziilla waxaa weeye in ay ku dhaxlayaan mid kasta oo dawl raxim ah in la dejinayo qofka uu ku soo dhawaaday booskiisii qofkan uu meydka ugu soo dhawaaday mansiladiisii baa la dejinayaa an yunazla kullu farcin mansilata aslihi aladii yudlii bihi ila lmeyit farac kasta waxaa la dejinayaa asalkiisa booskiisa ayaa la dejinaya oo meydka ugu soo dhawaanaya haddaan tusaale taa ku qeexno maalan hadduu qof dhinto oo uu ka tago abul um awowgii xag hooyo aabbihii hooyada uu ka tegay iyo wabnu al bint inantiisa inaanay dhashay inantiisa inaanay dhashay madhabu ahli lqaraaba wuxuu leeyahay halka waxaa noo yaala asal iyo farac asal iyo faracna midkee dhow faracaa dhow haddaba inantaa inankay ay ayaa halkao dhan qaadanaya awowgiina halkaasuu ka baxaya oo waxba ma leh ayuu leeyahay madhab ahlutanziil lakin wuxuu leeyahay maya saa meehee mid kasta dhaxalka waxbuu ku leeyahay mid kasta meeshii asalkiisa un baan fadhiisanaynaa abul um muxuu kusoo dhawaanayaa hooyuu kusoo dhawaanaya soo maha booskii hooyada ayuu degayaa oo wuxuu qaadanayaa waxay hooyadu qaadanaysay oo ah sudus maadaama farac waaria uu jiro ibnulbintina waxa weeye bintadii ayuu kusoo dhawaanayaa bintadii ayuu kuso bintadana maxay qaadan jirtay nis haddaba asna nisi awowgiina waxaad siisaa sudus saa u kala sii wixii soo hadhana ayaga dib ugu celi saasuu leeyahay madhab ahlitanziil lakin madhab ahliqara wuxuu leeyahay maya saa ma ahee labadooda waxaa dhow inankane inantu dhashaye waxa weye dhaxalka o dhan asaga ha wada qaato awowgiina halkaa ka baxo labadaa madhab baa ku jira madhabka muctamadkan waxa wey madhabu ahli atanziil kitaabkeena inooma sheegin dawl arxaam qaabka u dhexlayaan tusaalahaas ay nagaga filan waayahay wuxuu yihi mualifku raximah اllahu tacaala walow fuqiduu haddii warasadii oo idinla waayo rag iyo dumarba kulluhum say u dhan yihiin aw amase fadala uu ka soo hadho fa aslu madhabi madhabka asalkiisu waxa weeye anahu shaniye laa yuwarau inaan dhaxal siinaynin dawi arxaami sukeeyihii kuwii sukeeyaha u saaxiibka ahaa ee ahluraximka ahaa walaa yuraddu inaan lagu celinaynin wixii soo hadhay calaa ahli lard ahlufaradka inaan lagu celinaynin hadday wax ka soo hadhaan bal iskaba dhaafe almaalu maalkii su u dhan yahay haddii warafadoo dhan la waayo ama wixii soo hadhay waafta almutaahiruuna kuwii dambeeyey waxay fatwoodeen asxaabta ka mid ah idaa lam yantadim hadduusan toosnayn amru baytilmaali baytulmaalka arrinkiisu biraddi in lagu celinayo calaa ahli lfardi ahlu faradkii hayra zawjayni ow zawjaynka aan ahayn maa fadala wixii ka soo haray can furuudihim furuudooda wixii ka soo haray in loogu celinayo binisbati say u kala lahaayeen furuudda furuuddii hore say inta soo hadhayna in dib loogu celinayo fain lam yakuuna haddaysan jirin asxaabu furuud surifa xoolihii waa loo iilayaa ilaa dawil arxaami kuwii sukeeyaha u saaxiibka ahaa wahum ayaguna waxaa weeye man qolo weeye siwa almadkuuriina kuwii lasoo sheegay ka soo hadhay oo min alaqaaribi aqaaribtii ah wahum ayaguna casharatu asnaafin waa toban nooc abulummi hooyada aabbaheed wa kullu jadin iyo awow walba iyo wajadatin ayay walbo saaqida inay dhacaya waa awlaadulbanaati hablihii meydka u dhalay caruurtooda ama ubadkooda wa banaatulkhwati walaaladii meydka hablahay dhaleen waa habluhu meydku u ahaa adeerka asaga wuu dhexlayaa oo adeernimuu ku dhexlayaa laakiin ayagu ma dhexlayaan inay dawraximnimo ay ku dhexlayaan mooyaane wa wlaadul akhawaati walaaladii meydka ee hablaha ahaa caruurta ay dhaleen rag iyo dumarba waxa weeye waa kuwa meydku abtiga u yahay wa banu lkhwati lilum iyo caruurtii ay dhaleen ee inamada ahaa maydka walaaladiisa xag hooyo walcamu lilum iyo maydka adeerkii ay aabihii xag hooye ka walaalaha yihiin wa banaatu lacmaam iyo adeerada maydka hablahay dhaleen walcamaatu iyo dooyinkii walakhwaalu iyo tiyaashii walkhalaatu habaryarihii walmudruuna bihim iyo kuwa kusoo faslun fasalkan mualifku wuxuu kaga hadli doonaa bayaanu lfuruudi wa asxaabuha yacni wuxuu ku caddayn doonaa furuuddii iyo dadkii faradka ku dhexlayay ayuu noogu caddayn doonaa wuxuu yihi alfuruudu furuudii almuqadaratu ee la jaangooyey fii kitaabi illahi kitaabka ilahay dhexdiisa lagu jaangooyey sitatun lix weeye annisfu nis weeye fardu khamsatin shan qaybtood weeye zawjun zawj weeye zawjkaasoo lam tukhallif aysan ka tegin zawjatu xaaskiisu waladan ubad aysan ka tegin walaa walada bnin iyo inan ubadkii aysan ka tegin wa bintin iyo inan uu ku dhalay gabadh uu maydku dhalay aw amase binti ibnin iyo inan uu maydku dhalay inantiisa uu maydku awogu noqonayo aw amase ukhtin liabawayni iyo maydka walaashii labada dhinacba aw liaabin ama xag aabbo ay ka walaaleeyihiin munfaridaatin xaal ay afartan dambe afartan dambe kuwa keligood ah warubcu rubci weeye ka labaadi furuudii fardu zawji zawj qaybtii weeye zawjkaasoo lisawjatihi xaaskiisa uu u sugnaaday waladun walad uu u sugnaaday ubad aw mase waladubnin inan weladkii uu u sugnaaday wa zawjatin iyo zawjo faradkeed weeye zawjadaas oo laysa lisawjiha zawjkeed uuna u sugnaanin waaxidun minhumaa labadaas mid ka mid ah labada la tilmaamayana waxaa weeye waa walad iyo waladu ibn walad iyo waladu ibni toona waumunu umunkii weeye farduhaa zawjada qaybteedii weeye maca axadihimaa labadaa mid hadday jiraan waa waladkii ama waladu ibnigii haddii zawjkii uu ka tegay wاثuluثaani uluثaankii weeye fardu bintayni laba hablood qaybtooda weeye fasaacidani wax ka badan wa bintay laba hablood oo inankii maydku uu dhalay iyo faakara wax labadaa hablood ka badan saddex iyo afar iyo wix ka badan aw mase ukhtayn waa ukhtayni iyo laba hablood oo maydka walaaladii ah faakar iyo wixii kasii badan oo liabaweyne maydka ay xag aabiya xag hooyaba ka walaalyihin o liabin ama xag aabi uu ka walaalayihin waulud uludkii weeye ulukaasuna fardu ummin hooyo qaybteed weeye hooyadaasoo laysa limayita maydkeeduna u waladun wax walad ah walaa waladu bnin iyo inan waladkii labadaa midna uusan wala naani iyo labo oo min alikhwati walaalo ah walakhawaati iyo walaalo dumar ah walaalo rag ah iyo dumar toona uusan maydkii u wa fardu nayni labo qaybtood weeye fa aar wax ka badan oo min walad اlummi hooyada waladkeedii ka ah waqad yufrad waxaa la in loo qadaro ulukii liljadi awowgii maca alikhwati walaalada macooda wasudusu suduskii fardu sabcatin toddoba qaybtood weeye abin aabba weeye wajadin awow abka iyo jadkaasoo limayitima maydkooda u sugnaaday waladun walad awmase waladubnin inan waladkii wa ummin hooyo limayita maydkeeda u sugnaaday waladun walad aw mase waladu bnin inan waladkii aw mase inaani labo oo min alikhwati walaaladii ka mid ah ragga ahaa walakhawaati walaaladii dumarka ahaa wljadatu ayay weeye walibinti ibnin inankii maydka inanta uu dhalay gabadha uu dhalay maca binti sulbina la jirta inantii maydka uu dhalay ee toos u iyo maydka walaashii aw amase akhawaatin walaalo ay gabdha ah oo maydka ay walaalo yihiin oo liabin xag aabba ay ka walaalo yihiin ay la jiraan maca ukhtin maydka walaashii liabaweyna xag hooyiyi xag aabbaba ay ka walaalo yihiin kuwaana sudus bay qaadanayaan weli waaxidin hal mid oo min waladi lum maydka walaaladii xag hooyo ka mid ah mualifka ku tilmaamay asxaabu lfuruud horta marka koobaad dhaxlayaashu si guud waxay u qaybsamaan saddex qaybood man yariu bilfard qaar farad un wax ku man yariu bitacsiib qaar casaba un ku man yariu bilfardi wاtacsiib iyo qaar farad iyo casaba labadaba ku dhaxla saddexdaasa loo qaybiya qaar farad un ku dhaxla iyo qaar casaba un ku dhaxla iyo qaar farad iyo casaba waayah dumarkii aan soo xusnay ee markaa la bastiyo tobanka ahaa dhammaantood farad bay ku dhaxlaan dhammaantood farad bay ku dhaxlaan markii laga reebo almuctiqa tii adoon xoraysay iyadu waa casabo tacsiib bay ku dhaxashaa raggii aan soo xusnay markii la bastiyo shan iyo tobanka ahaa dhammaantood tacsiib bay ku dhaxlaan marka laga reebo zawjka iyo akhli umka zawjka iyo akhli umka maydka walaalkii xag hooyo ay ka ama walaashii xag hooyo ay ka walaalaha yihiin fard bay ku dhaxlaan farad muqadarah ayay ku dhaxlaan sidoo kale aabbaha iyo awow marna farad bay ku dhaxlaan marna tacsiim ayay ku dhaxlaan marna qaarkoodna labadaba way jamciyaan farad iyo tacsiim labadaba way jamciyaan intaa markaan ogaano faradka tacriifkiisu waa maxay faradka waxaa looga jeedaa nasiibun muqadarun sharcan liwaarithin maqsuus waa nasiib la jaangooyey oo qadaran oo sharcigu uu jaangooyey oo qof dhaxla ah iska leeyahay ayaa farad loo yaqaana saaxibulfardina waxaan dhihi karnaa kullu man lahu sahmun muqadarun sharcan qof kasta oo sahmi qorshaysan iska leh laa yaziid walaa yanqus aana ziyaadayn aana nusqaamayn kaasaa waxaa la yidhahdaa saaxibu fard intan uu mutaysanayo ayaa fard lagu magacaabaa marka furuuddaas ilahay baa qur-aankiisa inoogu xusay waa lix farad wey alfuruudu fi kitaab illah sittatun mana ziyaado mana nusqaanto ilaa licaarid caarid hadduu yimaado waxaa laga yaabaa inay ay nusqaani ku timaado waa haddii cawl uu galo maalan caarid hadduu ku yimaado waxa laga yaaba inay ziyaado haddii raddi u dhaco masaaishii wixii kasoo hadhay asxab ulfurud dib haddii loogu celiyo nasiibkoodii wuu ziyaadayaa laakiin waa caarid laakiin asal ahaan qof kasta sadkiisa ayuu qaadanaya kamana badsanayo kamana yareysanayo haddaba furuuddaas lixda ah waa nis rubuc thumun thuluthaan thuluth iyo sudus lixdaa weeye waa la soo koobaa oo waxaa la dhahaa cibaaro kooban baa lagu cabiraa oo waxaa la dhahaa aلrubc والثuluث وضiعfu kuli وaنiصfu aلrubc والثuluث وضiعfu kuli وaنiصfu rubc iyo ضicfigii iyo niski ulu ضicfigii niski markaan rubcna yidhi ضicfigiisa muxuu noqonayaa nis buu noqonayaa laba rubcoo la isku daray waa nis rubc waxa wey niskiisna muxuu noqonayaa umun umun buu noqonaya marka kaas halkaa waxa laystaa rubuc wa dicfuhu wa nisfuhu haddana u imow ulukii dicfigiisa iyo niskiisa ulu haddii la dhanlaa muxuu noqonayaa uluain haddii niskiisa aan soo qabanan muxuu noqonaya sudus marka halkaa waxaad ku haystaa lixdiiba arubuc wa dicfuhu wa nisfuh waulu wa dicfuhu wa nisfuh waxaa kaloo dhihi kartaa النصف ونصف نصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما نسكa iyo niskiisa niska niskiisa waa maxay hoos soo dhaca waa rubc soo maha waniصfu niصfihi haddana niska niskiisa sii nisee rubci sii nisee waa umu soo maha waay uluثan waniصfuhuma uluثan niskooda muxuu noqonayaa ulu waniصfu niصfihimana sudus buu noqonaya waayahay asxaabu lfuruud guud ahaan waxay noqonayaan koob iyo labaatan sinfi bay noqonayaan niskii waxaa kusoo hagaagaysa shan sinfi rubucii labo umunkii hal ulutaynkii afar ulukii labo suduskiina toddobo marka culimmadu waxay ku jamciyaan cibaarada ah habaa dabas haba dabas waxay dhahaan dabdu dhawi lfuruudi min baxri rajas khudhu murataba waqul habaa dabas dabdu dhawi lfuruudi min baxri rajas khudhu murataba waqul habaa dabas saas usoo khulaasaya marka habaa dabastani waxay ka timid waxaa loo yaqaano xisaab اljumal waa abjad hawasdii un baa lagu saleeyay aliftu waxay u taagan tahay hal ba'du labo jiimku saddex daalku afar hadu an abjad hawas wow lix zaduna toddoba saa ku soco marka habaa dabas haadii maxay noqonaysaa haadii shan bay noqonaysaa haada waxaa looga jeedaa haddaba linisfi nis baa looga jeedaa marka waxay ka dhigan tahay haada waxaa ku dhaxla shan baa ku dhaxasha saa u dabdi habaa dabas haada shan baa ku dhaxasha ba'dana waxaa ku dhaxla labo badu waxay ka dhiganta hadaa waa ab waa xarafkii labaad ba'di waa labo waxaa looga jeedaa rubuc ba'duna waxay tusisaa labo haddaba rubci waxa ku dhexlaya maxay labo aliftu waxaa looga jeedaa halkan thumun waxayna tusisaa hal haddaba thumunkii waxaa ku dhexla hal waayah daalkii waxaa looga jeedaa halkan thuluthain wuxuuna tusiyaa afar haddaba uluinka waxaa ku dhexla afar ba'da labaad habadabaz ba'daas dambe waxaa looga jeedaa ulu ulukana waxaynu tusaa labo haddaba ulukii waxaa ku dhexlaya labo zaaduna waxaa looga jeedaa suduskii ayay tilmaamaysaa waxayna tusinaysaa toddobo haddaba suduskii waxaa ku dhexlaya toddobo wahaa kada habaa dabas marka inaad iska dabdiso ood qaybto way fiican tahay dabdu dawi lfuruudi min baxri rajas khuduu murataban waqul habaada bas beytkaa iska qayb sidaana u ogow haddaba aan faahfaahino asxaabu nifs mualifku wuxuu noo tilmaamay inay shan yihiin shuruuddoodii baan halkan ku sheegaynaa shuruuddooda waa inaad qaybtaa haddaanan qaybin waxa weeye cilmiga dhaxalka kama hadli kartid mid kasta shuruudda ku dhexlaya waa inaad ogaataa asxaabu nisfi waa shan sinfi sinfiga koobaad waa zawjkii zawjkii ayuu nis buu ku dhaxlaya laakiin bishardin waaid hal shardi buu ku dhalaya shardigaasna waa cadabi cadabi markuu leeyahy waa shardi la'aan ah inaan la helin waxaas wujuudina waa shardi in la helo ah marka bishardin cadamiyin waaxid buu ku dhaxlaya oo ah cadamu lfarci alwaariثi lizawja zawjadii inaysan lahayn farac waaria farac waaria markaan lena waxaan uga jeednaa inan iyo inan toona inaysan ka tegin ama inan ay dhashay waxa weeye wuxuu sii dhalay waa inaysan jirin farac waaria waa inuusan jirin waayahay haddii faracay ka tagtay lakiin faraca usan waaris ahayn ka waran inan bay ka tagtay lakiin inankaasi ma dhaxlayo maala ayadii buu dilayba ama waaba gaalba ayadana waa muslimad marka zawjkii niskii ma laga soo celinaya lagama soo celinayo zawjkii xaj buu nuqsaan laguma samaynaya niskiisii buu qaadanaya waa inuu farac waaria u yahay waxaana daliilu ah qawlka ilahi ui walakum nisfu maa taraka aswaajakum in lam yakun lahuna walad ilahi wuxuu ihi waxaad leedihiin dumarkiini waxay ka tageen niski haddii wax walad aysan ka tegin sinfiga labaad waa bintadii bintaduna niska waxay ku mudanaysaa laba shardi u fiirso mar kasta shardigii hore xabad baan ku dareena saasaan u soconayna midba midka ka dambeeya shardigu la dheeriya bintadu laba shardi bay ku dhaxashaa oo cadamiyiin ah shardiga koowaad waxaa cadam lmucasib wax mucasiba inuusan jirin waa walaalkeed hadduu walaalkeed la jiro dee nis ma qaadanaysa markaa maxay noqonaysaa tantaqilu min alfardi ilaahe ila eh, ataciib lidakri mila xadi alunfayayn ayadii walaalkeed baa kala qaybsanaya waaya shardiga labaadna waa cadamu lmumaathil inuusan jirin inantaas waxa weeye inan la mid ah inaysan jirin oo walaasheed hadday jirto waxa weeye markaa waxay iyadii walaasheed qaadanayaan unuayn oo min fardin ilaa fardin aakhar faradkiima in farad kale ayay ku dhexli doontaa suu ilahay qur-aanka tilmaamay waayahay sinfiga saddexaad waxaa weeye bintulib inanku meydku dhalay inantuu dhalay inantii uu meydku awogu ahaa weeye marka saddex shardi ayaa loo shardinaya cadam almucasib mucasib inuusan jirin walaalkeed hadduu la jiro waxa weeye waay yani way qaybsanayaan iyada walaalkeed oo lidakr mil xadil unhayayn shardiga labaad waa caadab mumail wax la mid ah oo ayada darajadeeda inuusan jirin waa waxa weeye cadam mumail wax la mida ah waa inuusan jirin walaasheed hadii la jirto uluayn bay isla qaadanayaan shardiga saddexaad cadam lfarci alwaari alclaa minha farac waari ah oo ka sarreeya waa inuusan jirin farac waaria oo ka sarreeya hadduu jiro dee qaadanaysa markaa nis hadduu inan ka sareeyan inankaasabaa xajbinaya oo inankii maydka hadduu jiro ayadu ma qaadanayso waa bintu ibni wax ma qaadanayso haddii uu maydku ka tagay inanna inantaasna nisbay qaadanaysa ayadna waxay qaadanaysaa sudus takmilat ulutay say noo imaan doonta sigafii afraad waa ukhtadii shaqiiqada ahayd ayadna waxay qaadanaysaa nis afar shardi haddii la helo shardiga koobaad waxa weeye cadam lmucasib mucasib waa inuusan jirin walaalkeed waa inuusan noolayn akh shaqiiq ah hadduu walaalkeed la joogo waxa weeye waxa weye lidakri mitl xadil untayay bay noqonaysaa cadam lmushaarik yani waa inuusan jirin qof la wadaaga oo walaasheed ah ukhto shaqiiqa oo kale waa inaysan jirin haddii kale uluayn bay qaadanayaan shardiga saddexaad cadamu lfarci lwaari farac waari ah waa inuusan jirin inan waa inuusan jirin iyo inantoona iyo bint libn intaa midna wa inaysan jirin shardiga afraad cadamu asli lwaari asal wax dhexlaya waa inuusan jirin waa aabbihii sinfiga shanaad waxaa weeye alukhtu liab inantii maydka ay walaalahayn xag aabba ay walaalahayn afartan shardi aan soo sheegaynay ee cadam almucasib iyo cadam almushaarik mumaail iyo cadam alfarci alwaari iyo cadam alasli afartii shardi ee cadamiga ahaa ayaa loo shardinaya iyo shardi kaloo ah cadam alakh alshaqiiq walukhti shaqiiqa walaal shaqiiqa ama ukhto shaqiiqa waa inaysan jirin waaya kuwaana waxaa weeye waa asxaab annisf asxaab rubuc ayagu waa laba sinfi un waa hee waa laba sinfi un sinfiga koobaad waxaa weeye zawjkii zawjku rubuc wuxuu ku dhaxlaa hal shardi oo keliya shardigaana waa shardi wujuudi ah u fiirso shardi cadamiya ma ah waa shardi wujuudi ah waxaa weeye waa inuu jiro farac waaris ah oo zawjadu ay ka tagtay awjada hadday ka tagto farac waari ah, ama inanay dhashay ama inanay dhashay ama inankeeda inanta u dhalay ama inankeeda inankiisa waxaa weeye ama isaga ha u dhasho ama nin kale ha u dhashee marka ayada ah zawjkii rubuc buu qaadanaya rubuc ayuu qaadanaya hadduu jiro farac waaria ah. sidoo kale sinfiga labaad waxaa weeye zawjadii ayadna rubucii way mudanaysaa laakiin shardi cadami ay ku mudanaysaa u fiirso shardi cadami ah ayay ku badinaysaa waxa weeye cadamu lizawj zawjku waa lahayn farac waaria marka farac waarid hadduusan jirin waxa weeye zawjadii waxay qaadanaysaa rubuc zawjadu ama keligeed ha noqoto ama zawjaad kale hala jiraan asxaabu thumun asagu hal sinfi un asxaabu thumun waa zawjada iyo wixii ka badan zawjatun fa akar hal zawjad wixii ka badan haddii la helo hal shardi oo ah waa maxay waa haddii zawjku ka tago farac waaria farac waaria hadduu ka tago ama inan ama inan midku doonaba ha ahaadee zawjadii bay qaadanaysa asxaabu thuluthain iyaga waa afar dabdu dhawi lfuruudi min baxri الrajaz khudhu murataban waqul habaa dabas beytka had iyo jeer marka hadda waxaan soo gaadha maxay asxaabu thuluthain waa daalkii baan soo gaarnay daalkii baan maraynaa waaya asxaabu thuluthain waa asxaabu nisf intii aan soo tilmaanay laftirkooda weeye markii laga reeba zawjka zawjku ka reeb shantii aan soo sheegnay ee nisfiga ahaa ka reeb afartii kale ee soo hadhay ayuunbaa hee thuluthainkii dhexlaya waayahay sinfii koobaad haddaba waxaa weeye albanaat hablihii meydku uu dhalay hadday tacadudaan haddaba laba shardi bay ku dhaxlayaan hablahaas maydkuu dhalay uluthaynki shardiga koowaad waxa cadamu lmucasib walaalkood inuusan la jirin oo hablo khali ay yihiin maydka hadduu laba hablood ama saddex hablood ama afar hablood adoo almuhim wax laba hablood iyo wax ka bad haduu ka tago uluthayn bay qaadanayaan lakiin hadduu walaalkood la jiro ma qaadanayaan lidakari mil xabdin intayn bay noqonaysa ka labaadna waxaa weeye in ay noqdaan laba hablood iyo wax kabad inay tacadudaan laba iyo wax ka badan inay noqdaan faykuna nisaan fوqa snatayni falahuna uluثa ma tarak sinfiga saddexaad waa banaat اlb maydka waxa weeye inankuu dhalay habluhu sii dhalay ee maydku awogu yahay wey banaatulibn ayaguna saddex shardi bay ku dhaxlayaan uluteynkii cadam lmucasib mucasib waa inuusan jirin oo walaalkood ah sidoo kale wujuud lmushtaarik waa inay laba iyo wax ka badan yihiin mushtaarik waxa loga jeedaa waa inay laba iyo wax ka badan inay yihiin saddex saddexaad cadam lfarci lwaari alaclaa minhum farac waarid oo ka sarreeya waa inuusan jirin oo waxaa looga jeedaa farcan waaridka waa inuusan jirin inan ama inan uu meydku toos u dhalay oo hablahan dee awogu u yahay ka sarreeya markaa ma qaadanayaan uluayn hadduu inan yahayna dee asagaaba xajbin hadday hal inan ay tahayna nis bay qaadaan hablahanna waxay qaadanayaan sudus takmilata uluayn haddii laba hablood uu ka tegana labada hablood uluayn bay qaadaan saasayna ku dhacayaan hablihii umeydku awogu u ahaa ee inankiisu u dhalay ilaa inuu jiro mooyaan ah mubaaraka oo isku darajo yihiin walaalkood inuu jiro mooyaan marka asagaa casabaynaya oo wixii soo hadhay ay lidakr mil xabd lunhayayn ay u dhaxlayaan sinfiga afaraad waxa wey alakhawaat shaqiiqaat maydka hablahay walaalaha yihiin dhan walba ay ka walaalaha yihiin kuwaasina uluayn bay ku qaadanayaan afar shardi haddii la helo afartaa shardi bay uluayn ku dhalayaan shardiga kooaad farac waari waa inuusan jirin cadam wujuud alfarc اwaari farac waari waa inuusan jirin ama ibni ha ahaado ama ibnulibni ha ahaado ama bint ha ahaato ama bintulibni ha ahaato shardiga labaad mucasib waa inuusan jirin akhawaadkaas casabaynaya shardiga saddexaad waa inay laba iyo wax ka badan yihiin shardiga afaraad waa inuu asal waaria uusan jirin oo ah aabbihi aabbihi waa inuusan jirin sinfiga shanaad ee ulutayn wax ku dhexlaya waxaa weeye alakhawaatu liab maydka walaaladii xag aaba ay ka walaalaha yihiin ayagoona ulutaynka waxay ku dhexlayaan shan shardi afartii hadda aan soo marnay ee nagu soo dhaaftay ukhtadii shaqiiqada ahayd iyo akhawaat laab loo shardinayaa iyo shardi shanaad oo ah inuusan jirin akh shaqiiq ah ama ukhto shaqiiqa ah waaya asxaabu thuluth waa laba sinfi un ayagu dabdu dawi lfuruudi min baxri khudhum waqul habaada bas hadda waxaan maraynaa ba'di waa laba sinfi un waa hooyadii iyo alikhwa lium alum walikhwa lium labada um baa ku dhaxla ulu alikhwa lium waxay ulu ku dhaxlayaan saddex shardi shardiga koowaad in ay jamac yihiin laba iyo wax ka badan laba iyo wax ka badan waa inay yihiin ama laba rag ha ahaadaan ama laba dumar ha ahaadaan ama lab iyo dhadig ha ahaadaan shardiga labaad waa inuusan asal waarida jirin shardiga saddexaadna waa inuusan farac waarida jirin bimacnaa kalaalana way ku dhexlaa asalna ma jiro faracna ma jiro asal ma jiro aabba iyo awowtoona ma jiro farac waaritana ma jiro walad iyo walad waladtoona ma jiro farac waaritana ma jiro kalaalay wax ku dhexlaa sinfiga labaadna waa hooyadii oo iyadna uludka waxay ku mudanaysaa laba shardi inuusan farac waarida jirin iyo inaysan walaalo tacaduda aysan jirin farac waaria inuusan jirin waa walad iyo walad walad yani inanka waxa weeye carruurtuu dhalay iyo in aysan jirin walaala tacaduday oo laba iyo wax ka badan ah ama walaaladaas ha aadaan xag hooyo ama xag aabo ama labada dhinacda ha aadaan waakay culamada dhihi jireen hooyo weyday walad iyo waladu walad iyo walaala tacaduday ulula way cad ulula way cad waaya asxaabu sudus baa u dambeeya kuwaasaan kusoo gabagabaynaynaa ayagu waa toddoba sinfi sinfi koowaad waa hooyadii sudus ayay dhaxashaa haddii la laba shardi shardiga koowaad waxa weya wujuudu farcin waari farc waaria inuu jiro hadduu farc waaria jiro hooyadii sudus bay qaadanaysa haddii farc waaria uusan jirin walaala tacaduda aysan jirinna hooyadii ulu bay qaadanaysaa waayahay sidoo kale shardiga labaad waa in cadad min alkhwa ay jiraan labadaa mid un hadii la helo mid hadii la helo tacaduday ama farac waarid hadduu jiro hooyadii markaa waxay qaadanaysaa sudus sinfiga labaadna waa ayaydii suduska iyada waxay ku qaadanaysaa hal shardi oo keli ah. waa waxaa weeye hooyadii inay inaysan jirin shardi cadamiyin waaxid waa hooya inaysan jirin jirto ayadaa xajbinaysa oo dhaxalkii udiidaysa sinfiga saddexaad ee suduska dhexlaya waxaa weeye waladulum waladulum waxaan leenahay waxaan uga jeednaa markaan leenahay maydka walaaladii xag hooyo ay ka walaalaha yihiin rag iyo dumarba ama rag ahaadaan ama dumar ahaadaan sudus waxay ku mudanayaan haddaba saddex shardi haddii la helo shardiga koowaad waxa weya inuu mid yahay shardiga labaadna waa inuusan asal waaritaya jirin shardiga saddexaad waa in farac waarita u jirin haddii intaa mid la helo saddexdaa shardi mid haddii la helo waxa weeya sudus ma dhexlayo sinfiga afraad waxa weeye bint اlbn sudus waxay ku dhaxashaa saddex shardi cadam almucasib walaalkeed inuusan jirin oo casabaynaya cadam wujuud bint waa in la waxa weeye inan maydku u dhalay u fiirsa waa bint اlbn waa inantii maydku u ahaa ee inankiisuu dhalay waxay sudus dhexlaysaa haddii walaalkeed uusan jirin isla markaa maydka uu ka tago inan uu toos u dhalay inantiisii ay joogto oo ka sarraysa ayada oo niskii qaadanaysa hadday niska iyadoo qaadato tanna waxay qaadanaysaa sudus takmilata thuluthain sidoo kale waa inuusan jirin farac waari ah oo iyada ka sarreeya waa inankii iyo inanka inankiisi hadday kuwaasi jiraan iyada waa la xajbinaya mesha waa laga saaraya laakiin inanu hadduu meyd ka tago bint iyo bintu ibn hadduu ka tago bintadiina waxay qaadanaysaa nis bintu ibnigana waxay qaadanaysaa sudus takmilata athuluthain waayahay sinfiga shanaad waxa wey alkhtu liab alkhti liab waxay dhaxashaa sudus haddii laba shardi la helo shardiga koobaad waa inuusan mucasib jirin hadduu mucasib jiro lidakri mitl xadl untayn shardiga labaadna waa inay jirto ukhta shaqiiqa oo nis qaadanaysa markay ukhtada shaqiiqada nis qaadato ayaa iyaduna sudus qaadanaysa takmilat athuluthayn sinfiga lixaad waxaa weeye alab aabihi aabuhu sudus wuxuu ku qaataa hal shardi hadduu jiro waa inuu jiro farac waaria maydka hadduu farac waarta ka tago aabihii sudus buu qaadanayaa waay weli abaweyhi likulli waaxidin minhuma sudus bimaa tarak in kaana lahu walad sinfiga toddobaad ee u dambeeya asxaabu asudus waxaa weeye aljad awogii weeye asna suduskii laba shardi buu ku yeelanayaa farac waaritha inuu jiro oo maydku ka tegey waa isla markaa in uusan hee aabbihii uusan joogin aabbihii hadduusan noolayn ayuu markaa sudus dhalaya laakiin hadduu aabbihii joogo aabbaha xajbinaya oo dhaxalka u jiidaya wuxuu uhi mualifku raximah اllahu tacaala alfuruud اlmuqadaratu furuudii la qorsheeyey fii kitaab illaahi kitaabka lagu jaambayy lagu qorsheeyey sitatu lix annisfu nis wa huwa niskaasina fardu khamsatin shan faradkood weeye zawjun saasuu idin qoray maya zawjun mise zawjin ha zawjin haddaan dhahno marka waxaan ka bedelaynaa khamsatin waa bedelu bacdin min kul zawjin zawj weeye zawjkaasoo lam tukhallif aysan ka tegin zawjatuhu xaaskiisu waladan walad aysan ka tegin walaa walada bnin inan waladkiina aysan ka tegin wa bintin inan uu meydku dhalay weeye aw mise binti ibnin inan uu meydku awow u yahay weeye oo inankiisu u dhalay inankiisii dhintay o mase uktin liabawayni walaashii maydka ee ag aabbihi xag hooyaba ka walaala hayeen aw amase liabin mid ay xag aabbo ka walaala yihiin munfaridaatin xaal ay yihiin kuwa afartaa ee dhadig u dambeeya markii zawjka laga reebo afartaa kale ee waxa weeye bintadii iyo bintu ibnigii iyo ukhti shaqiiqa iyo ukhti labkii xaal ay kuwa keliyoobay markii lagu leeyahay munfaridaatin waxaa looga macnaha walaaladood ka keliyoobay oo waxa weeye wuxuu ku saarayaa haddii ay la kulmaan walaaladooday ragga ahaa markaa ma qaadanayaan nis eh lidakr mitl ama walaaladood oo dhadig ah ayay la kulmeen markaa ulitayn bay qaadanayaane ma qaadanayaan waxa weeye nis wاrubcu rubcii weeye wahuwa rubcaasna fardu zawjin zawj faradkii wey lizawjatii xaaskiisa u sugnaaday waladun walad aw mase waladubnin inan waladkii u sugnaaday aw amase wa zawjatin zawjo laysa lizawjiha zawjkeeda in usugnaanin waaxidu minhumaa labadaa mid ka mida usan usugnaanin oo macnaha walad iyo waladu ibni toona waxa weeye zawjkeedu uusan ka tegin ayadna ruuc bay qaadanaysa wathumunu thumun weeye ka saddexaad farduhaa zawjada wahuwa asaguna farduhaa zawjada faradkeeda weeye maca axadihima labadaa aan soo tilmaanay mid ka mid hadduu jiro waa walad iyo waladu ibn oo uu zawjkii ka tegay wathuluthaani thulutaankii weeye wahumaa ayaguna fardu bintayni laba hablood oo meydkuu dhalay faradkooda weeye fasacidani wax ka badan waa bintay ibnin iyo inankii meydka labadii habloodee uu dhalay fa agar wax ka badan labada hablood aw mase ukhtayni labadii laba hablood oo meydka walaaladii ah iyo fa aar wax ka badan labada hablood oo liaabaweyne maydka xag aaba iyo xag hooyaba ka walaalayihiin aw liabin ama xag aaba ka walaalayihiin wathulu hulukii weeye wa huwa isaguna fardu ummin hooyo faradkeed weeye laysa mayita maydkeeda un usugnaanin waladun walad walaa waladu bnin iyo inan waladkii wala hnaani iyo laba oo min alikhwati walaala rag ay walakhawaati walaala dadiga wa fardu inayni labo faradkood weeye fa aar iyo wax ka badan oo min waladi اlummi hooyada waladkeedii ah waladulum wuxuu mualifka ugu magacaabay walaaladii meydka xag hooye kawala leeyihiin maxay wuxuu rabaa inay soo hoosgalaan rag iyo dumarba waladulum ama rag ha aadan ama dumar ha aadan waa isku mid isku siba wuxu dhaxlaya ayaga lidakri mila xad luntayn loogu qaybin mahaye way u siman yihiin dhaxalka si siman baa loogu qaybinaya raggooda iyo dumarkoodaba waqad yufradu waxaa la arkaa in loo qadaro ulukii liljadi awogii maca alikhwati walaaladii haddii uu la jiro masaladan maynaan ku tilmaamin sharx hadda aan sharxaynay walidalik si kooban ayaan u tilmaamaynaa jadka haddii uu la jiro walaalo hadduu saaxibu fard uu la jiro waxa weeye saddex midkii u fiican ayaa jadka la siinayaa muqaasamo sudus jamiic ilmaal iyo uluث اlbaaqi saddexdaa midka u fiican baa la siinaya inuu la qaybsado walaaladii iyo in xoolahao dhan sudus laga siiyo iyo in intii ka soo hadha ee asxaabulfuruud ka soo hadha thuluth laga siiyo saddex meelood meel haddii walaaladii asaga keliga ay yihiinna laba midkii u fiican ayaa awogii la siinaya thuluthu jamiic almaal iyo muqaasama marka mualif markuu leeyahay waqad yufradu liljaddi athuluth markuu leyahay maca alikhwa taasuu tilmaamaya xaaladihii jadka inoo imaan doonta insha allah tacaala mid ka mid ah ayuu tilmaamayaa oo waxa weeye haddii walaaladu ay ka bataan labanlaab awowga saddex iyo wax ka badan hadday yihiin markaa jadkii waxaa u fiican ulu albaqi ulu albaqia markaa u fiican muqaasalada inuu walaaladii la qaybsado waxaa uga fiican wixii soo hadhay saddex meelood meel in la siiyo mar hadday labanlaab asaga ay ka badan yihiin oo saddex iyo wax ka badan ay yihiin taasu markuu mualif ujeeda markuu leeyahy qad yufrad اthuluthu liljaddi maca alkhwa wa sudus suduskii fardu sabcatin toddoba faradkooda weeye abin aabba weeye wajadin awo weeye limayita maydka u sugnaaday waladun walad aw waladumnin ama inan waladkii wa umin hooye weeye limayita maydkeeda u sugnaaday waladun walad aw mase waladubnin inan waladkii aw mase itnaanin laba oo min alikhwati walaaladii raggaa ka mid ah maydka walaaladiisa ragga ah walakhawaati iyo walaaladiisa dumarka ah wajadatin iyo ayey wabintin wabintibnin iyo inankii maydka inanta u dhalay maca binti sulbin iyo inantii uu toos u dhalay ee sulbigiisa ka timid waliukhtin labadaa hadday isla jiraan macnaha bintu ibn maca binti sulb ayaa waxay qaadanaysaa sudus bintu sulbigana waxay qaadanaysaa nis tanna sudus bay qaadanaysaa litakmilati thulutain waliukhtin maydka walaashi oo mid ah aw amase akhawaatin tiro hablo ah oo maydka walaala yihiin oy ka walaala yihiin liabin xag aabbo haddii ay la jiraan weeye maca ukhtin walaal dhadig ah oy meydka ka walaala yihiin liabaweyne xag aabbiya xag hooyaba marka ukhti liabweyn waxay qaadanaysaa nis inanta meydka xag aaba ay ka walaalyihin ama hablaha ay meydka xag aaba ka walal yihin waxay qaadanaysaa sudus takmilat thuluthain iyo weli waaxidin mid ka mid ah oo min walad lum meydka walaaladii xag hooye ay ka walaala yihiin lab iyo dhadig waxay yihiinba ayaguna sudus ayay qaadeen mar hadduu mid yahay sudus buu qaadan hadduu waxa weeye laba iyo wax ka badan yahayna ulu ayuu qaadanaysa inuu soo dhaaftay wallahu aclam wsala allah waslm ala nabina